muslimiinta hadda imaqlaysaba ducadiinnii in badan ilaahay aad baryayseen allah subxaanahu wa tacaala inuu aqbalay oo shiikheenna sheekh xasaan xafidahu allah waracaah gaaladii haysaday iyo maxkamaddii ay maanta soo gebagabowday gaaladiina maxkamaddii ay waxba ku waayeen ayna tilmaameen shiikhu shiikhuna ay tilmaameen baaraka allah fiikum ay tilmaameen inuu beri yahay wax dembiyana aan loo haysanin waxna lagu waayey wix lagu soo eedeeyeyna gardarro ay ahaayeen middaasi waa bishaarada koowaad midda labaadna waxaa ilaahay mahaddiisa kulankaani galabta inuu yahay daarulxadiid oo markii idinku horreysay gabdhaha muslimaadka ay yimaadaan kelimadna loogu jeediyo waxaa ilaahay mahaddiisa macnaha u ducaynaynaa oon leenahay muslimaad gabdhihii muslimaadka ahaa iyo dadka muslimintaha ka qayb qaatay mirihiinnii iyo waxaad juhda ku geysateen galabtaad dhex joogtaan haddana kelimaddii iyo muxaadaradii baa inoo bilaaban doonta inshaa allahu tacaala waxaan baraarujinayaa su'aalaha in la soo qoro lasoo gudbiyo far faahfaahsan oo cadna lagu soo qoro su-aalaa jiri doona insha allahu tacaala kelimadiina sheikha ayaan ku soo dhoweynaya wajazaakum allahu khayr w assalaamu calaykum waraxmat ullah bismi illaahi araxmaan araxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال الله سبحانه وتعالى ما هذا إسكاله نبي محمد عليه الصلاة والسلام أي أمان يا شرفنا مضن muslimiinta rumeeyey raacayna inay ku daydaan ayaa waajibka ay mudan yihiin kelimadeennu inshaa allahu tacaala kelimo kooban weeye waxayna ku saabsanaan doontaa mowduuc aan u arkay inuu muhiim yahay waxaa noogu magac daray atib matcamaka wax xalaala ah quudo xaaraantana ka fogow shay xalaala in la cuno oo la isticmaalo xaaraantana laga dhowrsado ayay kelimadu ku saabsan tahay waa kelimo guda ballaadhan laakiin wakhtiguna iska kooban yahay gabdhaha muslimaadka badankoodna meel fog bay ka yimaadeen waa la dheelmanayaa habeen baa ina haya su-aalana inay jiraan baa dhici karta marka inaan soo kooban qodobo ku ururshaan isku dayayaa insha allahu tacaala marka koowaad waxaan leenahay waxa risqiga la yidhaahday iyo calafka waa qadar iyo rabbi wuxuu qoondeeyey oo qorsheeyey addoommahana u qorsheeyey mana bannaano waddo aan habboonayn oo xaaraana in lagu raadsho ruux walbuu muslima ah, lab iyo dhadigba waxaa waajib ku ah inay rumeeyaan alqada waalqadar calafka iyo irsaaqadda iyo dhuuniga iyo waxa jidiinka la marin ama la isticmaalina waa shay ilaahay subxaanahu wa tacaala adoo xab iyo biyo ah uu qoondeeyey oo qorsheey oo dhammaaday wax laga goyn ama lagu soo dari midna ma jiro marka waxaa habboon oo waajib ah inaynu ku raadinno waddo xalaala oo hufan oo quruxsan subanuu calayhi salaatu wasalaam qadiyadaa markuu ka hadlayay wuxuu yidhi laa tastabdi'u risqa fa inahu lam yakun cabdun liyamuuta xataa yabluga aakhiru risqin huwa lah faajmiluu fi اطalabi akhdu lxalaali wa tarku lxaraam nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam yaan la tiigsanin oon la dhararsanin ama la daahsanin irsaaqadii calafka alla kuu qoray addoon dhimanaya ma jiro ilaa uu helo calafkii u dambaysay adduunka uu ku qaato ee muslimiina waxaad yeeshaan fa ajmilu fi talab irsaaqad raadinta iyo xalaal doonidda iyo calaf raadinta waxaa weeye quruxsada weji quruxsan oo sharcigu ogol yahay oo bannaan ku raadiya hadalkaa koobanee qiimaha badanee fa ajmilu fi talab nabigu waa gebagabeeye wuxuu yidhi ajmilu fi talab waxaan oga jeedaa akhdu alxalaali wa tarku alxaraam shayga xalaashaana qaata xaaraamtana ka fogaado ka taga mar kale suubanu wuxuu leeya calayhi الsalaatu wasalaam ya ayuha الnaas itaquu اllaha waajmiluu fi اطalabi faina nafsa lan tamuuta xataa tastawfiya risqaha wain abطa'a canha faاtaquu اllaha waajmiluu fi اطalab khuduu maa xalla wadacuu maa xurim dadow ilaahay ka cabsada oo rabbigan ka sariigtoo ka xishooda wadooyinka aada irsaaqada iyo xoolaha ku raadinaysaanna quruxsada maxaa yeele naf dhimanaysa ma jiro iyadoon irsaaqadeeda iyo calafkeeda loo qoonday adduunka aan ku qaadan haba soo daaho ha tiigsatee ilaahay ka cabsadoo wixii xaalaasha ana qaato isticmaala xaaraantana ka fogaada nabigu caleyhi salaatu wasalaam qadiyadaas axaadiid badan buu ku faahfaashay xadiidu ibnu mascuud baa macnaha ku yimaada xadiidu xudayfa ku yimaada markii u dambaysa nebigu wuxuu ku gebagabeeyey irsaaqada ilaahay iyo calafka iyo wanaagga iyo daacada ilaahay laguma gaadho macsiyo xaaraana laguma gaadhe waddo xalaala lagu gaadhaa suubanuhu calayhi salaatu wasalaam si ay qaacidadaas ama caqiidadaa u biya dhigto qalbigeenna iyo maankeenana u gashoon maskaxda oogu duubno nabigu wuxuu yidhi risqigu iyo calafku addoonku raadiyaa oo raadsadaa sida midkiin geeridu iyo wadku u raadiyo ina arisqa la yatlubu alcabda kamaa yatlubuhu ajaluh wadkaada iyo geeridaadu siday kuu dabagelahayaan eedan baxsan karin ayaa calafkaadii wixii rabbi kuu qoran meel walba cilmi ha noqdo caafimaad ha noqdo irsaaqad ha noqoto owlaad iyo ubad ha noqdo wax walbo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuu qoondeeyey waa ku dabagelaya waa ku raadinaya bal nabiga waxaa ka sugan calayhi asalaatu wassalaam inuu yidhi low fara axadukum min risqihi adrakahu kamaa yudrikuhu almowt midkiin hadduu calafkiisii ka cararo maanta adoon ku talagelinba inaad bariis ama baasto cunto ama aad shaahba cabto oo go'aankaa aankaa saa ka qaatay yaa waxaa laga yaabaa maalinkaa laftirkiisa shaaha iyo bariiska iyo baastadii aad ka dhaarata inaad cunto maxaa yeelay waa wax kuu qorshaysnaa iskana kari maysid meelaad oga leexatana khiyaar adu kuma furo wuxuu ilaahay qoondeeyey oo qorsheeyey oo dhammaystiran weeye mar hadday sidaa tahay yaan iimaan darro iyo muxuu ahaayey aqoon darri iyo jahli uu kuga xambaarin inaad waddo aan hufnayn ama aan bannaanayn ama aan qoruxsanayn oon dariiq muslim ahayn lagu raadiyey irsaaqadii iyo calafkii maalin maalmaha ka mid ah calayhi salaatu wasalaam ayuu wuxuu arkay timir meel taalla timirtii buu qaaday markuu nabigu saa u qaaday baa nin saa'ila wuxuu hi magan allah wax isiiya nabigu gacantu u saar markaasuu yidhi amaa inaka low lam ta'tihaa la atadka wuxuu nabigu sal ly slam timirtan aan ku siiyey haddaad adugu soo doonan lahayn ayadaa ku soo raadsan lahay adoo socdaa timid oo magan ile markaasaan gacanta kuu saaray haddiise adugu aad un iman lahay yadaa ku iman lahayd bimacnaa nabigu ummadda wuxuu ka dhaadhicinaya caqiidada qiimaha badnayd ee ah nin walba wixii loo calfay ama loo qadaray waa helaya taasi waxaan oga jeedaa dadka muslimaadka ah iyo muslimiintoo dhanba waa inay horta caqiidada aaminaan caqiidadana waxay keenaysaa hadda wixii ka dambeeya inaad irsaaqadaada sugto wadda xalaalana wixii rabbi kuu qoray aad ku raadiso qodobka labaadan u gudbaya waxaa weeye waxaa waajiba muslimiintu inay dhowrsadaan xalaashana shaqaystaan inay dhowrsadaan oy xaaraanta ka dhowrsadaan xalaashana ay shaqaystaan baa waajib ku ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha arusulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixa inii bima tacmaluuna caliim rusulay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyaabuhu banneeyey xalaashaa cuna camal wanaagsan oo suubanna la imaada waxaad samaynaysaan eed adduunka ku samaynaysaan khayr iyo sharba ilaahay kii ka warqabo la socdo wey mar kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati maa rasaqnaakum haddii rusushii lala hadlay muslimiintii oo dhanna waa lala hadlo waxaa layidhi inta alla iyo rasuulka rumaysayay waxa wanaagsanee xalaashaa isticmaalo cuna xadiidkii fii saxiix muslim min xadiidi abi hurayra waad garanaysaan ee arbiciinka aad ku soo marteen wa ina allaha amara bilmu'miniin bima amara bihi almursaliin ilaahay wuxuu mu'miniinta faray iyo addoommihiisa ambiyada raacay wuxuu addoommaha ambiyada a u faray nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qadiyadda markuu asagu qaadadhigaya wuxuu yidhi mar la weydiiyey addoommadu waxay shaqaystaan maxaa u khayr badan la weydiiyey waxaa la yidhi ayulkasbi afdalu yaa rasuul allah wax la shaqaysto iyo shaqo la qabto oo irsaaqad lagu raadiyo nabi allow maxaa u fadli badan camalu rajuli biyadihi wa kullu baycin mabruur nabigu wuxuu yidhi ninku inuuga xooggiisa iyo muruqiisa gabadhu xooggeeda iyo shaqadeeda inay shaqaysato wax halala shaqaysato ayaa u khayr badan iyo beec walboon khayaano lahayn oon ribo lahayn oo hufan oo shuruuddiisii iyo arkaantiisiiba leh nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu inoo sheegay aakhiru zamaanka marka la gaadho dadku intay bahaloobaan oy aafoobaan in wax walba la isticmaali oon loo meeldayaynin ruuxu wuxuu calfanayo wuxuu isticmaalayo wuxuu ku habeenka ku baryay wuxuu aroorta ku quraca wuxuu ku qadayn wuxuu xidhan masruuf iyo marasha midnaba loo meeldayi mahayo waa dad aafoobo xadhigga ilaahay subxaana wa tacaala gooyo wey nabigu wuxuu uhi alayh asalaatu wasalaam yaأtii cala الnaasi zamaanu laa yubaali اlmar'u maa akhada am min alxalaali am min alxaraam bukhaari iyo nasaa'i baa soo saara waxaa la iman doona xilli iyo zaman dadku aysan u aaba yeelin waxay qaadanayaan waxay cunahayaan waxay xidhanhayaan waxay isticmaalayan ma xalaal buu ka yimid mise xaaraan buu ka yimid u meeldayi mahayaan muhiimaddu waa inuu biil helo waa inuu nolol un helo waxay dooni ha noqoto ama ilaahay subxaanahu wa tacaala ha cadho geliso ama subanaha farax geliso ama iyaysan farax gelin idan meeshaan biil iyo biyo cabaal baan ku hayaa xoogo dhaqaala ah ku jira nolol baa ku jirtunbuu ruuxu leeyahay ma bannaan tahay ilaahay raalli ma ka yahay shay xalaala ma yahay aakhare maxaa dambeeya maxaa xisaab oo ka iman karta midna isweydiin maayo qodobka saddexaad marka waxaana laga rabaa muslimaadka iyo muslimiintaba inay e, u meeldayaan calafkooda biilkooda noloshooda culummadu waxay yidhaahdaan atibada iyo nimankan fannigan weliba cilmu nafsiga iyo muxuahay caafimaadkaba ku fiican aadamuhu markuu dhinto meesha u horraysay urta waa calooshiisa naftu markay kaa baxdo meesha uhorraysa isbedelaysa uraysa waa bogaada iyo beerkaada caloosha way urku jirta meesha ayadaa ah waxa lagu ridahayo ee dibnahaada maraya aad jidinkaada maraya caloosha tagaya ruuxa muslimka ah waa inuu aada iyo aada u fiiriyo u meel dayo iska hubsado ma xalaalba muxuu yahay xaggee ka yimid yaa keenay hawsha waa in la iska hubsado gabdhaha muslimaadka hawsha ayada ah ba inay dhagaha ku ridaan oy qaataan baan jecellahay insha allahu tacaala qodobka saddexaad ee ii raaca waxaa weeye kelimada atawaruc wa tarku shubuhaat in la dhowrsado warucu waxaa la yidhaahdaa oy culummadu ku gabagabeeyaan tarku maa yukhaafu dararuhu fi laakhira wax walbood ka baqayso aakhara inuu ku dhibo oo xisaab kugu keeno ama cadaab kugu keeno ama xasanaadkaadii uu kaa dhimo oo kaa nuqsaamayo inaad adduunka kaga fogaato wey wax walbo aakhara inuu ku dhibo ay dhici karto maantaad jaanis haysataaye muslimow ka fogo wey tawarucu waa intaas shubahaadkuna marka waxyaabahan caddayn xalaalnimadkooda iyo xaaraannimadkooda in laga sariigto weyo laga fogaado soomaaliya waxay tidhahdaa saxro qori dheer baa layskaga tiraa qoriyo qiiqiisii waa laysla tuuraa yacnii intuu ku dhibi lahaa ee xumaan iyo jahannamo iyo cadaab iyo xisaab adag iyo ciqaab kugu keeni lahaa jaanis baad hadda haysataa ee ka fogow bannaanka ka mar nabigu calayhi salaatu wasalaam qaabku waxyaabaha iskaga ilaalin jiray shubahaadka ama u xalaal miiran jiray baan tusaalooyin ka soo qaadaynaa maalin maalmaha ka mida ayuu nabigu xabba timiroo waddo taalla ayuu qaaday markaasuu lowlaa anii akhaafu an takuuna min asadaqati la akaltuha waa xabad timir ah xabad timira ah maxay ku yeeshaa maxayse ku gelisaa xataa xisaabteedu aakhre intay dhan tahay iyadoo sidaa tahay buu nabigu wuxuu yidhi ma hubee haddaanan ka baqayn inay sadaqa tahay nabigu waan cun lahaa buuri lee suubanaha sadaqada xaaraan bay ka ahayd umana bannaanayn hadiyada iyo waxyaabaha kale maamuuska u bannaanaa nabigu wuxuu yidhi xabaddan timirta ah ee banaanka taalla ee dhacda ee waddada taalla ee laga yaabo inuu bahal kalaba iska qaato ama kadallan iyo kabajaan iyo waxyaabo kale ay cunaan iyo macaan jecel iyo qouri waaye ay isticmaalaan yuu nabigu wuxuu yidhaha haddaanan ka baqayni inay sadaqo tahay oo ani aan ii bannaanayn waa isticmaali lahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam habeen idil ayuu seexan waayey umu salama ka sheekaysay oo camr ibnu shacaybin can abihi can jaddi xadiidkaabaa ku yimid habeenka nabi maxamed baa habeennimo markuu gam-ay ee jiifka qabtay oo uu sidaa buga dhinaca u dhigay buu nabiga dhinaciisa wuxuu ka dareemay xabad timir oo furaashkii show lagu iloobay oo ku dhacday baa nabiga taabatay xabadii timirtina nabigu ganaca iyo feedhaha u gashay buu qaaday nabigu uu cunay markuu dibnaha geliyey calooshiisa tagtay buu nabigu yidhi war maalin dhoweyd gurigan sadaqaa taallay timir indunka aada leedihiin oo xaalaalna waa taallay mid sadaqoo muslimiin ay leeyihiinna waa taalle xabaddan timirtaa tolow ma tii ka soo dhacday mise tii sadaqada ahayd nabigu habeenkii waa seexan waaye nabigoo babyanaya oo warfaadaya oo kolba isu rogahaya yay tiri umu salama yaa allah caawa maxaa ku helay maxaa kugu soo kordhay maxanuun iyo laxw baa ku haya wuxuu uhi umu salamoy xabad timiroon feedhahayga haddaa ay ka qaadoon isticmaalay baan caawa ka seexan la'ahay yacni inay tahay buu nabigu ka baqayaa sadaqadii innaguna waxaan aragno oo xaaraana oo bannaanka yaal oo lagaaga digay ayaan ku haliilaynaa oon cunaynaanu isticmaalaynaa markaasaa wax culaysoo nagu hayso iyo wax dareen ah iyo wax qoobgariir ah iyo cabsi iyo kodol midna ma jirto yacnii iimaanka ruuxa ayaa dareenka geliya iimaankaad intuu dhan yahay ayaad xumaanta iyo ciqaabta dareentaa ood ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsataa oo dhowrsataa mar haddii nuxurkaasi iyo dhimbishaa kaa dhimato dareenkaadu iyo xasaasiyadaadu waxoo dhan waa yaraanayaa xadiidkaasi waa xadiid saxiixa abu asidiiq radia allahu tacaala can wuxuu lahaa kamaa fii saxiixi albukhaari wagayrihi ghulaam ayuu lahaa soo shaqeeya mushqaayad addoommada qaarkoodba waxaa la odhan jiray intaad soo shaqaysaan maalinka waxaad heshaan inoo qaybiya boqolkiiba intaan aniga ii keen sayidkaada inta kale adugu qaado hulaam marka abubakar uu lahaa ayaa shaqayn jira maalinkai kharash buu keeni jiray xooggiisuu kusoo shaqayn jiray beer ama ha soo falo ama ceel ha shubo ama muxuu ahay meel ha waardiyeeyo galabkii markuu soo dheelmado wuxuu keeno ayuu odhan jiray abubakar xaggeed ka keentay ilaa nabigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam addoommada shaqeeya een la garanayn meeshay ka shaqeeyaan ama xoolaha meeshay ka keenaan aan la ogeyn yaan la cunin waxay soo shaqeeyan ilaa la ogaado xataa yuclama min aynahu abubakar marka asagoo xadiidkaa ku dhaqmahaya iyo aqoontiisi diineed waa waayeelka muslimiinte maalin walba wuu weydiin jiray waxaan waa bariis waxaan muxuu waa qamadi waa timir waa lacag xageed ka keentay yaa ku siiyey ma soo dhacday ma soo xaday ma waxaad ku keentay khuraafo iyo qorshi jajab mxu ayaad ku keentay makaahinimaad ku keentay wuu iska ogaan jiray markuu u caddeeya meeshuu ka keenay ayuu markaa isticmaali jiray hadday xalaal tahay ilaahay amarkii maalin maalmaha ka mid a abubakar isagoo ninkii su-aal weydiinin ayaa raashiinuu keenay buu isticmaalay raashiinkii markuu ku cashay oo ku cidgalay buu yidhi addoonkii baa wuxuu yidhi abubakarow raashiinkii aad cuntay meeshaan ka keenay war muu haysa maya buu yidhi xageed ka keentay muxuu ahaa raashiinku wuxuu yidhi xilligii gaalka gaalada la ahaa intayna islaamin ka hor ee jaahiliyada lagu jiray ayaan waa waxaan iska dhigay buu nin wax sheeg ah oo qulubulcaarifiina oo urkubaalla ah yaan iska dhigay buuhi mana aqoonin buuri anugu kihaanada iyo sida waxsheegnimada maanan aqoonin buuri laakiin nin baan indhahas kugu qabtoon siray buuri nin reemiya ah ayaa idha ana aqaana hawshaasi waxaasaa dhici doono islaantu weel bay dhali doontaayoo geyru kanuu noqon doona oo beertaa bixi doonto waa la guulaysano halaab baan u sheegay buuri kihaanaduna waa waxa mustaqbalka iman doona inaad ka waranto oo waxaasaa dhici doona waxaasaa dhici doona aad tidhaahdo adoon daliil sharci ah marka aan raacaynin iyo xog dhab ah mala awaal iyo waxaan jirin ninkiibaa hawshu sidaba iska noqoto wax lagu aafaynhaye wuxuu uu sheegsheegee beenta ahaa ee ninkuu u sheegsheegay baa u dhaboobay maantuu idhi ninkii asaga ahaa yaa madiina ku kulannay ninkii baa yidhi buhi abaalgud baan ku siin waagii aad ii burhaamisa hawsha eed ii wax sheekaysay hawshii waan ku guulaystay hawshuna waan helay haddii abaalgudkan igaho abaalgudkan iga qabo xoolahaas oo ninkaa isiiyey ayay raashiinkan ka soo jeedaa buuri ee la soco abubakar wuxu uhi waad khayaantay gacantuu afka u riday waa ismatijay abubakar wax walbo calooshiisa tagaybuu bannaanka keenay arrinkaasi arrin ka dhacay rag badan ma ahayn laakiin abubakar kaana min kaamil aliimaan wuxuu ihi marba hawsha hadday dhacday waxaa weeye gacantuu afka u ritay waa iska matajiyey tansiihan wa tanazuhan wa tawarucan ayuu sidaa u yeelay saxaabadu marka dhaqankaasay lahaayeen oo nabi maxamed ay kaga daydeen suubanahoodii iyo nabigoodii iyo horyaalkoodii iyo dayashadoodiibaa habeen wuxuu la seexan waayey xaba timir oo uu ka baqay inay tahay sadaqa ay tahay abi umaamata albahli nabigu qaaciduu siiyey calayhi salaatu wasalaam nin baa nabiga weydiiyey buu nabi maxamedow mal ithmu dembi muxuu yahay nabigu wuxuu ihi aan kuu gebagabeeye dembigu hadda waa ka iyo waa kaa tirintiisu way ku dhibiyo wax la koobi karana ma ee qaacido adduunka ku anfacday aakharaanku siiyo maxay tahay idaa xaaka fii nafsika shay-un fadachu nabig wuxuu uhi wixii aad dhibsato ama aad dareensato ama naftaadu ay diido ama iimaankaadu qoonsado ama aad ka didda kaba carar xalaal ba allah ka dhigay xalaalba hadduu dooni ha noqdo mid bannaanba ha noqdo marba hadduu dareenku galo muslim baa tagi ka fog qadiyadda ayadaa iskaga carab nabigu wuxuu ihi markaasu wuxuu ihi haddana saxaabigii fama aliimaan nabi maxamedow iimaan muxuu yahay iimaankan kuu sheegi eega dhegaysaa la yidhi idaa saa'atka sayi'atuka wa saradka xasanatuka fa anta mu'min haddii xumaantaada iyo dembigaad gasho aad ka xumaatood ka xanuunsato wanaagga iyo camalka saalixeed samaysana aad ku faraxdo mu'min baa tahay yacni yay yaa danqada ruux iimaan laa danqada yaa sariigto alla ka xishooda ruux iimaan laa xishooda xumaan iyo xaraan yaa iska dhowro iska fiiriya nin ilaahay ka cabsanaya nabigu wuxuu yihi qaacidu waxaa weeye haddaad xumihii bini aadan baa tahay macsuum ma tihi inta ilaahay ilaali waa in yaroo rusul oo kooban haddii xumaantii markay kaa dhacdo aad ka xanuunsatood ka toobad keento oo markaad wanaagga samaysa aad ku faraxdo mu'min baa tee la socaa layidhi maxalushaahidka xadiidka aan ka raba waxaa weeye wax walbood qoonsato oo dareensato oo qalbigaadu ama iimaankaadu diido wadaadahaba kuu fatwoodeen annagu aan kuu qurqurxinno aan kuu xayaysiino oo naashnaashn iskaga fogow xalaal miiradku taasuu keenaya sharku khayr wax kuma yeele waa waxaa weeye hawshu shar u tooghay marba intii wadaad fatwadii iyo hadalkii aad ku aafoobi lahay aakharana dhib kugu soo bixi lahaa bannaankaba ka mar maalinkaa ka qad oo ka afmadhnow waxaan qadiyadda qodobkaa kaga baxayaa saddexaad ee xadiid muhiima jiddan oon jeclahay nin walba inuu maskaxda imaanka geliyo nabigu wuxuu yihi arbacun idaa kuna fiika falaa calayka maa faataka min addunyaa afar arrimood ruuxa muslimka haddii laga helo wixii adduunyada dhaaf waxma yeelin wax ka maqan ma jiro waa buuxa waa boqor waa nin dhammaystiran oo idil wey afar xaalo afar arrimood afar qodob haddii lagaa helo intaad adduunka joogto jannadaadi waa diyaar aakhiri adduunna waad libaanaysa nabigu wuxuu ihi xifdu amaanatin qodobka koobaad ammaanadoo la ilaaliyo sirtii laguu dhiibay hantidii laguu dhiibay wixii lagugu aaminay wixii aad mas-uul ka ahayd caruurtaadii ubadkaadii nin walba waxbaa lagu aaminay nin aan mas-uul ahayn inteennan fadhida iyo inta maqanba ma jiro ha kala badnaata mas-uuliyaadku ha kala cuslaadeen ha kala weynaadeen nin aan mas-uul ahayn ma jiro ammaanada in la ilaaliyo xifdu ammaana naftadaa ammaana ah naftaada ammaana ah cawradadaa ammaana ah ammaana ah xilkaadii iimaankaada ammaano ah diinkaada ammaano kugu ah waxaan ammaanahayn ma jiro xifdu ammaana ammaanadoo la ilaaliyo qodobka labaad wa sidqu xadiidin runtaoo la sheego runta oo la sheego beenta la yska ilaaliyo qodobka afraad saddexaad cafwan wa xusnu khaliiqatin dabiica wanaag wa xusnu khaliiqa ammaanadoo la ilaaliyo runtoo la sheego iyo dabiica wanaag dabiica wanaagu waa maxay waa in wejiga la furo dadkana dhibka laga xaslado wanaagna la taarto saddexda qodob baa lagu gabagabeeya dabeeca wanaaggu waa in muslimiinta dhibkaada aad ka xaslatood ka ceshato dheeftaada iyo gacantaadu iyo talaaduna ay gaadho wejigaaduna uu furnaado oo ruux weji macbuusa oo qabiida oo indhaha tagtaagayo indha guduudan oo musiibo ah oon la geli karin aadan noqonin qalbi furan iyo weji furan soomaalida waxay yidhaahdaan weji furan baa la galaay albaab furan lama galo yani wejiga furan ruuxu kugu soo dhaweeyo ayaa kaaga qiimo badan in furaasho iyo derme lagu dhigo qodobka iigu dambeeya maxalu shaahidka nabig wuxuu wa cifatun fii tucma wa cifatun fii tucma iyo in calafka laga fiirsadoo laga la xalaal mirto dhowrsani lays dhowro waxaad cuni aad calfan aad dhowrto afartaa qodob haddii aad hesho adduunkaa maqan ma jiro inaad runta sheegto ood ammaanada ilaaliso oo dabeec wanaag aad ku dadaasho xalaal miradna aad noqoto xalaal miirad wa cifatun fii tucma waa meesha loo dhintay loo baaba-ay in badan qadiyadaa wadaada haddaanay ma aanan ka hadlin laakiin waxaan jeclahay bal wixii hadda ka dambeeya qadiyadaasi dhib badan bay leedaho ruux hadduu xalaal miirad noqon waayo ducadiisa iyo baryadiisa lama aqbalo waxaynu u ducayn ee aanu gaalo u habaari aynu muslim oogu ducayn een maxamediyo oogu ducayn ee macatabi aynu habaari xaggana aan digaag lugta oga jebin laanahay waxaan u malayn waxaynu calfanaan xalaal u badnayn ilaahay subxaanahu wa tacala hana cafiye qodobka afraad ee igu dambeeya qodobadii aan soo waday waxaan ka tilmaamaynaa cuquubatu aakili lxaraam xaraamta ruuxa cuna een ahayn ciqaabta aakhara sugaysa waxyaaba ka mid in la tilmaamo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay ruux kastoo bini aadam ah inuusan ka dhaqaaqayn ilaahay hortiisa iyo xisaabta ilaa su-aalo dhowra la weydiiyo ilaahay baa keligaa lagu soo hor istaajin markaasaad wada hadlaysaan xisaabta su-aalaha lagaa weydiin waxaa ka mid a ah, can cumrihi fi ma afnaah can cumrihi fi ma afnaah geeskaa mara dhankaas geeskaa mara korna way bannaan tahay insha allahu tacaala codkuna waad maqlaysaan can cumrihi fiima afnaah cumrigiisu wuxuu ku dhammeeyey ayaa la weydiin lixdan sana ilaahay cimri ku siiye konton sano afartan sano caafimaad iyo cimrigaa laisugu kaa daray cimrigaa asagaa xaggeed ku bixisay maxaad u isticmaashay maxaad ku dhammaysay waa su-aal lagu weydiin ilaa jawaab saxan ka bixisan halkaa ka dhaqaaqi maysa su-aasha labaad wa can shabaabihi fiima ablaah dhallinyaronimadaadii dhallintaadii xooggaadii xaggee ku baaba'ay ma ilaahay khayrkiisi baad u isticmaashay ma taaco ilaahay baad u isticmaashay ma camal saalixa ah, ma allaad ugu khidmaysa iyo diinkiisi iyo dadkiisi iyo dunyadii mxuuah muslimiinta mise waxaad ahay nin cimrigiisii iyo dhallinyarnimadiisii iyo xooggiisii ku ciyaaray baa tahay wa can maalihi min ayna ktasabah wa fii anfaqah waxaa lagu weydiin maalkaadii dunyadaadii xaggeed ka soo shaqaysay xaggeed soo ku bixisay waa su-aalaha u adag dunyadan iyo xoolaha xaggeed ka keentay xaggeesa aad ku bixisay haddii wadaadka ku qaba ama walaalkaa ama aabbaha ah, nin fiican oo qiimo badan ooda shaki ka qabin uu yahay waxba su-aalo weydiin maysid oo in dareen muxaadaradu ku geliso hadda reere laisku dhegoo la xisaabtamo fooda la isgeliyo ma doonayo laakiin haddii dareen jiro oo wadaadkii aad ka shakaysan tahay wuxuu qasanhaya inuusan saxanayn oo walaalka ood ku hoos nooshahay aad ka shakisan tahay ama aabbaha ama waalid kaleba su-aal baa kuu furan aabba waxaa hageed ka keentaa xaggee kaa soo galaa qolyo jawaasiisoo muslimiinta jaajuuskoodii in wax laga sheego ku xoolo qaataa jira qolyo wadaadoo riba ka shaqaystaa jira qolyo agoontii xoolahooda dhacaa jira qolyo masaakiintii iyo waayeelkii muslimiintii iyo aytaamtii iyo dadkii tabaalaysnaa wixii loogu talagalay dhaxda ooga baxo mooryaamo diimeedaa jira intaasoo dhib baa taagan xalaal iyo xaaraamba way isdhex boodaysaa haddii dareen kugu jiro su-aal baa kuu furan haddiise uusan dareen jirin waxaa weeye qalbisame baad ku socon wixii laakiin adigu aad leedahay su-aasha kuu taalla waxaa weeye xoolahan xaggeed ka soo shaqaysa ood ka keentay xageedsa ku bixisay wa can cilmihi maadaa camila bih fiih cilmigii iyo aqoontii yarayd haba badnaato ha yaraata aad maxaad ku qabatay hawshaasi marka su-aalahaas nin walba waa inuu maanta u diyaarsado wuxuu kaga jawaabi lahaa imtixaanku intiisan imanin baa la diyaar garoobaa su-aaluhu intiisan kugu imanin baa difaac laga samaystaa roob hortii moos baa la samaystaa waxaa wadaad hortii moos baa la yeeshaa marka intaan daadka su-aalaha uusan imanin een jaaniska haysanno muslimadow ilaahay subxaanahu wa laga cabsado jawaabahana wii lag su wixii lagaga jawaabaha la diyaar garaysto nabigu calayhi salaatu wasalaam kacab ibnu cujra ayuu la hadlay wuxuu uhi yaa kacab ibnu cujra radia allahu tacala canh inahu la yadkhulu ljannata laxmun wadamun nabata calaa suxtin annaaru wlaa bihi ciyaada billah nabigu wuxuu ihi kacabnu cujrow hilib iyo dhiig ku dhashay ku baxay xaaraan iyo waxaan bannaanayn janno geli mahayo hilib iyo dhiig ku dhashay xaaraan waxaan xalaal ahayn ku dhashay oo ku biqlay oo ku barbaaray nabi wuxuu janno geli maayo nabi allow xaggee aadahaya annaaru awlaa bihi ninkii janno seega naar buusan seegayni soo sidaa ma ah ninkii naar tagana janna isma hayaan idan haddaad janno seegto nabigu ku janno ma gelaysid naar baad geli weeye ciyaadan billah nabig wuxuu uhi annaaru awlaa bihi naartaa ku mudan oo naar buu mudan yahay marka hilibkeenna iyo dhiiggeenna iyo dhacaankeenna bal naarta aynu ka ilan haddaynu jaanis haysanaaye abubakar sidiiq xadiidkiisa isagu wuxuu ahaa nabigu inuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa yadkhulu ljannata jasadun gudiya bixaraam jannada ma galo jidh iyo gan iyo hilib lagu barbaariyoo lagu koriyey shay xaaraam ah ubadkiinna awlaadiinna qaraabadiinna shay xalaala ku maamula lafihiinna shay xalaala ku maamula iska hubsada adduunyada aynu joogno waxa la isticmaalayo xadiidka abi hurera waa xusuusataan nabi maxamedba wuxuu ka sheekeeyey nin safar dheer soo galay oo basaasan oo diif ay ka muuqato iyo sadaado ay ka muuqato gacmaha taagayo ilaahay baryahaya yaa rab yaa rabbi buu leeyahay nabigu wuxuu yihi wamaطcamuhu xaraam wamashrabuhu xaraam wamalbasuhu xaraam wagudiya bilxaraam faanaa yustajaabu lidalik wuxuu calfido cuno waa xaaraan wuxuu cabbo waa xaaraan wuxuu xidho waa xaaraane dhar iyo labis u qaato xaaraan baa lagu soo korsho waalidiintii baa ku soo aqdaamiyey ninkaa nabigu wuxuu ihi see duca looga aqbali xaaraan baa meel walba ka taalle ducadiisu la aqbali maayo nabigu wuxuu inoo nagu baraarujinayaa haddaynu xaaraanta quudanno baryadeenna iyo ducadeennu socon mayso ama muslim u ducee ama gaal habaar ama cadow habaar ama xabiib u duceeyo waxaa weeye mar haddaad xaaraan quudasha ah, ah, aad quuto quuto aad noqoto waxaa weeyaan ducadaadu socon mayso axaadiis ayagu aan sugnayn ayaa ku yimid yaa sacad bin waqaas atib macamaka takun mustajaaba dacwa raashinkaada iyo calafkaada iyo waxaad cuni xalaal ka dhig oo wanaaji ducadaa laga aqbaliya xadiidka macnaa riwaaya ahaan waa daciif laakiin macnihiisu waa saxiixo kan kalea kuu sheegi fa annaa yustajaabu lidalik ruux hadduusan xalaal quudanin ducada lagama aqbalo waxaynu u gudbaynaa qodob afraado ku saabsan xaaraanti aada shaqaysay eed sadaqaysateed allo ugu dhowaatay inay ku dhibta ma idinku anfici mayso wax sadaqadu qiimo badan ma ahayn oo ilaahay loogu dhowaado malaayiin iyo balaayiin xaarana haddaad shaqayso ood masaajid ku dhisto ood mujaahidiin siiso ood agoommo siiso oo gabdhaha araamisha dhibban aad ku caawiso ilaahay subxaanahu wa tacaala hal ajira kaga heli maysid bal waa lagugu ciqaabaya nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiid dawiil ah qaybta iga khusaysa waman jamaca maalan xaraaman huma tasadaqa bihi lam yakun lahu fiihi ajr wa kaana isruhu calayh ninkii maal xaaraana ururiya oo jamciya kadibna sadaqayso alla dartuu u bixiya ajir ka heli maayee culays iyo ciqaab iyo cadaab buu ku noqonaya maxaa yeeley ilaahay wuxuu aqbalaa shay ayiba oo xalaala oo nadiifa inamaa yataqabal allahu min almutaqiin ina allaha ayibun walaa yaqbalu ilaa ayiba nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi laa yaqbal llahu sadaqatan min huluul walaa salaatan bikayri tuhuur salaad weyse aan lama aqbalo sadaqo aan xalaal ahaynna lama aqbalo cabdullaahi ibnu caamir oo markaa nin amiira ahaan jiro basre iyo meelaha amiir ka soo noqday ayaa tii rabbi u timid naftu qabatay saxaabo fara badan iyo taabiciin baa soo booqday ibnu cumar baa ka mid ahaa wadaadihii kalea wadaadkii ammaanay boqorka ayaa amiirka ahaa ibnu cumar oo aamusan buu arkay amiirkii warfaadahaye nafbaxahaye wuxuu ihi cabdullaahi baad maxaad u aamustay wuxuu yidhi xoolo badan baad la baxday ama bixisay laakiin inay ku anficin ma filahaya buui maxaa jira boqor baad ahayd xalaan iyo xaaraanba waad ku qasi jirtay sadaqaduna markay xalaal in baa la aqbalaa waxaan kuga ammaanoo kalan anugu ma arka buui waxaan ku gebagabaynoo kelimada aan kaga baxaya caruurtiina iyo ubadkiina xalaal ku tarbiyeeya ubadkiina iyo caruurtaad gacanta ku haysanee mas-uulka ka tihiin waxyaabaha laydin weydiin bay ka mid yihiin xalaal iyo shay wanaagsan ha lagu tarbiyeeyo say hadhow ummadda u anfacaan ducadana loo aqbalo dad ilaah alla ku xidhana ay noqdaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wiilkiisa yaraay xasan ibni cali bn abi taalib ee faatimo dhashay ayaa su-aal la weydiiyey waagu waa yeelay markaasaa la yidhi awowgaa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam maxaad ka xusuusataa baa la yidhi wuxuu yihi nabigu waxyaaba badan baan ka xusuustaa laakiin hawsha igu darana hadda adoo xususta wuxuu hi anoo timir la keenay oo fara badan oo zaka ahayd oo sadaqo ahayd oo weel weyn ku jirto nabiga hortiisa taalla ayaan laacay oon xaba timira kala baxay buui xaba timiraan kala baxay markaasaan afka geliyey nebi maxamed baa intuu i qabtay oo halkaa jeegada iyo luqunta iyo qoorta i qabtay oo fartiisii kii qiimaha badneed afka iga geliyay buu iga soo saaray timirtii buui markaasuu wuxuu ku tuuray timirta iyadoo caliyadeedi iyo dhareerkeedii wadato ku daray timirta kale meesha taallay markaasuu canaanto yidhi miyaadan ogayn xasanow in sadaqadu iyo zakaadka bini aadamku aysan u bannaanayn aalu beyti rasuulilah aysan kuu bannaanayn saxaabada nabi maxamed waa ilmo yare maa daysi wiilka saxaaba fadhiday baa nabiga ku qoonsa nabi allow ilmo yar weeye xabad timiro u qaatay waxba yeeli maysa islaam asagana waxba tari maysin maa u daysid wuxuu ihi waa ilmo yaroo la ababinaya lama raba in xaaraan lagu ababiyo waxaan banaanayn waa ilmo yar oo xabad timira qaatay buu nabigu leeyahay afkiisiibuu gacanta geliyey markaasuu ka soo bixiyoo tuuray ku daray meesheeda ku celiyay waxaa la doonayaa ubadkiina waxaad siinaysaan ama ay calfanayaan inaad hubsataan shay xalaalo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala baneeyey ama rabbi raalli ka yahay ilmaha qaabka loo tarbiyeeyo ayuu hadhow ummadda u anfacaa qaabka waalidku u diyaariyo ayuu hadhow dheeftiisu noqotaa ubad wanaagsan oo xalaal quuta oo hadhow islaamka anfaca ilahayna raalli garaya ilaahay subxaanahu wa tacala idin siiyo annaguna hana siiyo kulligeenba idinkuna kuwa xalaasha quuta xaaraantana iska ila ilahay naga dhigay subxaanahu wa tacaala kelimadaa kooban baan jeclaystay inaan maanta ku fura muxuu ahay kulankeenu intaasaan odhan lahada bilahi tawfiq asalaamu calaykunna waraxmat ullahi tacala wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا جزاه الله خيرا وأحسن إليه وجعل هذه الكلمة الطيبة المباركة إن شاء الله في ميزان حسناته waxaan u gudbaynaa insha allahu tacaala qeybtii labaad ee muxaadarada ee su-aalaha iyo as-ilada su-aaluhu way fara badan yihiin insha allahu tacaala waqtiguna waa yaryahay laakiin waxaan isku dayeynaa ilaa xad aqsa mumkin inaan wadno su-aalaha insha allah su-aasha ugu horreysa waxay leedahay sheekhana gabar baan ahay waxaan guursaday nin saaxir ah oo madiide igu guursaday caruur baan u dhalay dhaqan xumana waa igula dhaqmay shareecadu maxay ka qabtaa haddaan ka fasaqdo mase ku xirnahay ninkaas su-aashu sidaas ayay leedahay jazakum allah khayr bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd su-aashu waa su-aal adag una baahan qaadi iyo maxkamad ninka ku guursaday inuu saaxir yahay in la sugo bay u baahan tahay hawsha hawla anugu hadda sugi karana ma aha hawl baad sheegatay nin baa ku guursaday ubad baad u dhashay waa saaxirna waa tidhi sida raajixa saaxirku waa gaal muslin ma aha madhabka imaamulmaalik iyo maalikiyada iyo xanafiyada ayaa sidaa qaba culamo badanna waa rajaxaan daahiru kitaabillahina waxaa ka muuqata saaxirku inuusan muslim ahayn wamaa yucallimaani bihi min axadin xataa yaquulaa inamaa naxnu fitnatun falaa takfur walaa yuflixu saaxiru xaytu aataa qaala muusaa ataquuna lilxaqi lamaa jaa'akum asixrun haada walaa yuflixu saaxiruun walaa yuflixu saaxiruun walaa yuflixu saaxiru xaytu aataa wamaa yucallimaani bihi min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur adiladaasi daahirkeedu waxaa weeye saaxirku inuusan muslim ahayn oo gaal yahay gabadh muslimadana gaal kuma mehersanto wa haddii lasoo sugo ninka inuu saaxir yahay hawshaasi marka ninka inuu saaxir yahay kadibna asagoo saaxira uu ku guursaday aduguna aadan ka warqabin hawsha hadday maxkamad islaami ah xaqiijiso ninkaa kuma mehersanid leannahu waa gaal aduguna muslimad baa tahay laahunna xillun lahum walaa hum yuxilluuna lahun laakiin hawshaa sugideedu iyo xaqiijinteedu hawl hadda xasaan uu ka hadli kara mee waa hawl qadiyad iyo qaadi iyo baadhitaan u baahan laakiin xukunka masaladu waxaa weeye ka fatwa ahaan waa sidaa adaa bilahi tawfiiq baraka allah fiika wa axsana ilaykum wajazaakum allah khayr su-aasha labaad sheekhanaa waxay leedahay salaad ayaan imaam ku xirtay oo qaar baa i dhaafay kadib salaadii intii ii dhimanayd markaan la imaanayo sutra miyaa laiga rabaa mise laygama rabo jazakum allah khayr bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ruuxa muslimkaa inuu gabaad yeesho hadduu keligii yahay ama uu imaam yahay sida raajixa waa waajib culumaa yidhi waa sunno laakiin sida raajaxa haddii aad imaam aad tahay ama aad tahay ruux keligii tukanayo munfarid ah inaad yeelato sutra iyo gabaad samaysata waa waajib haddii imaam aad ku xidhnayd ood jamaaco muslimiina la tukanaysay kadibna salaaddii laga baxay inaad sutro yeelato ayadna waa lagaa raba ama tir isku aadiso ama sutro aad samaysato idan markaas ma'muum ma tihid munfarid baad noqotay keligaa baa tukanaya alimaamu sutratun liman khalfana way dhammaato imaamkaad isku xidhnaydeen waxadhigii waad kala furateen marka markaanaad keligaa tahay waxaa lagaa doonayaa sutra inaad samaysato ama waajib ha noqoto calaa ra'yin ama sunna ha noqoto calaa ra'yin aakhara ada bilahi towfiiq baaraka allah fiikum wa axsana ilaykum waba sheikhanaa su-aashaani waxay leedahay ka warran dharka naagaha gaalada qaataan haddii aan ka ganacsado ma xalaal baa mise waa xaaraam bismi اllaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd dharka gabdhaha gaalada ay qaataan ama dumarka gaaladu ay xidhaan kolley waxaa looga jeedaa baan u malayan waa dharka gaagaaban ee cawrada muujinaya ama dharka khafiifka ah ee cawradii ay ka muuqanayso kaa un baa loo jeedaabay ila tahay midkaa hadduu yahay waa masale aada layskuga hayo oo khilaaf badan ka taagan yahay laakiin anugu sidaan u arko ama ila toosan ee ila saxan aqwaasha culimmada ee masalada ku jira lagama ganacsan karo ruux muslimana ma bannaan inuu ka ganacsado gabadh muslimad ah sadaan oga iibin karin mara muxuu ahay khafiif ah oo dirici beer maqrasho la odhan jiray iyo wixii la halmaalo oo kale gabadh muslimada sadaan oga iibin karin ayaadan gaashana oga iibin karin ruuxa muslimka ama waddan gaal ha joogo ama waddan islaan ha joogo waa inuu caqiidadiisa iyo diintiisa iyo ictiqaadkiisa uu ku ganacsado mana bannaano in ruuxa bini aadamka loogu kaalmeeya macsiyo ama kufri waa macsiyo cawrada ay bannaynayaan shay bannaanna ma aha in loogu kaalmeeyana sax ma ah diinteenna wadaadda yidhaahda hawshaa way bannaan tahay oo wax luuqluuqa waxna daliishada waa jiraan laakiin xalaal miiradka iyo waxay ila tahay xaqu dhawaashaha waxaa weeye qadiyadda inaan laga ganacsan karin xaggana aysan bannaanayn والعلم عند الله بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخ سؤاشاني وحي leedahay shirkad ayaan lacag ku darsaday waxaanan idhi waa inaad biil joogtaa isiisaan bil walba hadhow markii la xisaabtamana aada xisaabtiinna iga jarataan arrinkaasi ma bannaan tahay shareecadu maxay ka qabtaa bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wa ajmaciin amaa bacd haddii aad kambani ama shirkad hanti ku darsatay sanawiyanna mar la xisaabtamo wixii ribixii soo kordhaa ama khasaarana la isla arko oo taasi ay baabul mudaaraba tahay waa wax bannaan lacagta laakiin aad sii qaadanayso ee bid walba aad qaadanaysa biilka ah waa dayn uu kambanigu ku siinayo waa dayn shirkaddu ay ku siinaysay xaq aad leedahay ma aha ilaa xisaabtu ay muuqanayso oo la xisaabtamayo ama faa'iido ay muuqanayso ama ribx muuqanayo waxaad gooni u leedahay ma jiro ra-sumaalkaadii meesha ku jiray ee sahmiga ahaa iyo sihaamta kaleba wada shaqaynayaan wixii soo baxay ama ribaxa ama khasanaa waa la wada arkahayaa waxaan lagu baysgarayn lagu fadhiisan kulba ra wuxuu dhannaa lacagta markaadan ka maarmaynee biilkaee joogtada ah waa dayn aad ka qaadanaysa kambaniga iyo shirkadda meel baad ku qori hadhowna waa lagaa jari howl sidaa hadday to loogu heshiiyey kambaniguna aadan qasba inay ogol yihiin waa arrin bannaan hadday tahay qasab iyo xaq baan u leeyahayna waa shay xaaraana aadaa bilahi towfiiq baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayr sheekh su-aashaani waxay leedahay shaqo wariyenimo ma raadin karaa mase ka shaqayn karaa idaacad iyo shaqo wariyenimo bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbi ajmaciin amaa bacd iclaamka iyo waxaan midyaha loo yaqaano iyo saxaafadda iyo wariyuhu waa silaxdu xaddayn waa e, toori labada dhinacba ka xirxiiraysa weeye waa laba afle kolba waxaa laga shaqayn bay ku xidhan tahay haddii islaan aadan ku weeraraynin beenna aadan sheegaynin islaanna aadan ku dhibaynin cirdi iyo maal muslimiin iyo diintooda midna aan wax kaga sheegaynin oo wax jiro xaqiiqa aad gudbinaysood ka hadlayso waxaa weeye shay bannaan weeye laakiin sidaad og tihiin ama aynu ka warqabno indhaha laysma tiree wariyaasha maanta jooga iyo iclaamka iyo miidiyaha iyo saxaafadda maanta dunida ka jirtahay maxaa u badan waxa u badanee aqlabka waa been iyo waxaan bannaanayn iyo xaaraan iyo bakhti iyo dincay iyo islaamku duulid iyo gaal bunbuunin iyo gaalgarab istaagid weeye iclaamka maanta dunida ka jiraayey aqlabkiisu in laga shaqayn karo anugu ma qabo culamo badan baana ra'yigaa taagan haddiise la helo saxaafad iyo wariyanimo hufan oo shuruudii islaamka iyo qawaaciddiisi ka duulaysa markaasi way bannaan tahay oo marka waxaa weeye waxa badan ee jirana waa shay asalka masalada waa shay haddii shay bannaan oon dhib lahayn oo diinkeenna ku fasaxan laga shaqaynayo run la sheegayo waa shay aan dhib lahayn laakiin sida badan waxa laga aqdaanto ama laga adeego ama la sameeyo een laga badbaadaynin waa diindaradaas iyo xadgudubkaas diineed marka sidaas waa in la ogaado wariyuhuna isagoo sidaa wax u fahamsan uu ku shaqaysto ama u iska daayada bilahi towfiiq baaraka allah fiikum wa axsana ilaykum sheekh su-aashaani waxay leedahay ducadaydu ma gaaraysaa hooyaday eeddadeed oo isoo korisay cilmigeena i bartay haddii aan u duceeyo bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah ducadaadu muslimiinto dhan bay gaadhi eeddadaa ma aha nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam bay gaadhi nabiyullaahi aadama abulbasharay gaadhi ruux walboo mu'mina ayay gaadhaysaa wastakfir lidambika walilmu'miniin baa nabiga lagu yidhi waxyaabaha ducada lagu aqbalo fii jaamici tirmid ama khayrkaba nabigu wuxuu ku diriyey in muslimiinta loo duceeyo oo dembidhaaf dhaaf alla ah u weydiiso camalkaadu baarimo u noqon ducadaadaba ku biiba oo ku socon idan waaba kaalmaanta adiga in lagaa aqbalo ducada waxaa ka mid a ah muslimiintan aad u ducayso eeddada oo xaq kugu leh ah oo ku soo korisay oo wax ku soo barta iyadu waa waalid saddexaad ama waalid labaad weeye marka iyadu xaq dheeraad ayba kugu leedahay ixsaan fara badan iyo biri fara badan iyo ka warqabid iyo sadaqo iyo ducaba way kugu leedahay muslimiintoo dhanna waa xaq ay kugu leeyihiin wujuuban aw istixbaaban kugu leeyihiin ducaduna nin mootan iyo mid dhintay iyo aabaheen aadam iyo kuwa maanta jooga way gaadhaysaa ducada hallabadii muslimtaan loo duceeyo adaa bilahi towfiiq baaraka allah fiikum wa axsana ilaykum sheekh su-aashaani waxay leedahay qubayska maalinta jamcaha haweenka waajib miyuu ku yahay su-aal kaloo la socoto ku agdhow ka agdhow qodbada markay socoto ee nebi maxamed uu khatiibku sheego magiciisa in lagu saliya ama waajiba ah markaa isaga ma lagu salinaya bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbii ajmaciin amaa bacd kolley waxaa laga dharagsan yahay gabdhaha muslimaadka jumcadu inaysan waajib ku ahayn ragga unbay jumcadu waajib ku tahay addoommada iyo caruurta iyo dumarkeennu iyo musaafiriinta socotada jumcadu kuma waajibto iyo ruuxa mariidka ee weliba xanuunsan shantaa ruux inaysa ku waajibin baa raajix ah idan gabadha muslimadda laakiin hadday jumcadii ka qayb qaybgelayso oo jamaaco meesha ay ku tagahayaan sida raajixa qabays baa laga rabaa man jaa'a minkum اljumucata falyaqtasil jumcada ruuxii taga waxaa loo tagaya meeshii dad muslimiin oo fara badan baa iskugu iman idan waa la dhididahayaa oo waa la shiirahayaa oo xuruuftiiba isbedeli nadaafad iyo udgoon baa meesha laga rabaa ragga sida looga rabo ayaa dumarkan looga rabaa mar hadday jumcada tagahayaan haddaysan tegaynin oy guryahooda joogahayaan oo duhurkooda tukanna waa khayr laakiin hadday shirka tagaan oy jamaacada masjidka tagaan xaggana badan yihiin waxaa weeye kulanna meesha uu ka dhacayo inay qabaystaan waa sunno ama waa waajib calaa khilaafin fi lmasala marka qabayska waa layska rabaa su-aal kale la socotay imaamku markuu khudbaynayo ama khatiibku uu suubanaha sheego calayhi salaatu wasalaam sida ila xoog badan waa lagu sallayay nabiga yacni waxaa loo yidhi la aamuso khatiibka hala dhegaysto waa in jabaqda iyo shanqadha la yareeyo deganaashaha la ilaaliyo imaamka iyo khatiibkaa si fiican loo dhegaysto salliga nabi maxamed oo hal mar lagu salliyeyna wax buuqa uu keeni iyo dhib iyo culays uu keeni iyo shanqadh midna ma jiro hoosna u salli suubanaha haddii la sheegana salligiisa ha seegin adaa bilahi towfiiq baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayr sheekh su-aashaani waxay leedahay qoys biilkooda ka hela dowladda murtadada ah aniguna aan macalimadu ahay meel kalena ayna wax ka soo gelin inay caruurtooda aan wax baro ma bannaan tahay qoyskaas dowladda murtadada dhaqaalahooda ku tiirsan yahay ee shaqaalaha u ah inaan caruurtooda waxbaro qoyska murtadiinta ah ee ama dowladda riddada ah xubnaha ka ah caruurtooda sibyaanta ah in wax la baro diiniyan way bannaan tahay laakiin mushaarka aada qaadanayso waa in la ysku hubsado meeshuu ka imaanayo ma dhaqaalihii islaamka lagu baabi'inhayaybaa ma xoolihii gaalada ugu talagashay islaamka in lagu baabi'iyaa ma murtadkaa ee reerkan ee mas-uulka ka ahaa dhaqaalo uu soo diraa idan qadiyaddaa waa in aad la iskaga ilaaliyo laakiin carruurtaasi inta la xaqiijinaya ma xukumka aabbahood bay qaadan mise xukum islaam bay qaadan islaantan xaaska ah ee carruurtan dhashay ee shaydaanka ah ku mehersanaya hadda la joogtana ma xukumkiisay qaadaan oo waa kubaaba oo asaga wuxuu aaminsan la aaminsan tahay mise waa muslimiid muslimad aan fikirkaa qabin inta islaanta la xukumi ama caruurta la xukumi ha inoo dambayse adugu waxaad mushaaraan u qaadanaysa bal iska hubso ee haddii markaa il kale oo xoolo xalaala dhaqaalaha uu ka imanayo oo dowladda ridada iyo kufriga wax ku salaysa uusan lug ku lahayn dhib ma laha mushaarkaa dhib ma laha hadduuse caynulxaraam noqdo mushaarka inaadan qadan karin baa xoog badan cabdullaahi bn mascuud iyo jamaaca odhan jiray baa jira dembigiisi iyo culayskiisi ninkii keenayba yaa qaadi anigu xoog xalaalan ku shaqaysanaya mushaar saxan qaadanaya waa ii bannaan yahay laakiin xalaal waxa waxawa gabadha ayada muslimaddaa caruur kaloon muran ku jirin iyo mushaar kalo hufan oo qiimo badan oo suuban allah u sakhira ha raadsato meeshaana ah ha ka daldoorsato adaa bilahi towfiiq baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayr sheekh su-aashaani waxay leedahay haddii qofka shaqadiisu ay tahay jaajuusnimo ama baarbaaritaan dadku waxay aaminsan yihiin sidaasna uu lacag ku qaato xukunkiisu muxuu yahay su-aashaasi si fiican ooma fahmin idinku inaad fahamteenna ma filahayo laakiin saan u malaynhayo wadaadkii soo qoray ee ruuxii soo qoray unbaa garan wuxuu oga jeedo laakiin wixii la qoran bay wadaaduhu akhriyeen su-aashu waxaan u qaatay muslim nin islaam sheeganayo oo gaala u jaajuusaya maaha waxa laga hadlaayo ee waxaan u malaya inay tahay dadka muslimiintu ku dhex jira nin walba wuxuu aaminsan yahay buu baadhaa gabdhaha muslimaadku xog ka gudbiyaa wadaadaha iyo dalabadtu cilmiga raggu wax ka gudbiyaa waa rufyaan muslimiinta ku dhex jira muslimiintana isku dira warkan u kala qadaa saasaan u fahmay hadday tahay mid gaala u jaasuusa asagu waa gaal sida raajaxa labaduba aan ka jawaabna sida si kooban hadduu yahay mid islaam sheeganaya oo muslimiinta jaasuusa gaaladana xog u gudbiya sida raajixa waa gaal ee muslim ma aha muslimiin iyo gaala is ninka gaal la safta una jaasuusa xogna siiya amni iyo caskari iyo ciidanna kala shaqeeya sira anfacaya gaalada muslimna wax yeelahaya gudbiya ee muslim ma aha sidaa raajixa ah culamo badan baana sidaa ku tagtay ragga jaasuuska inuu gaal yahay qabo waxaa ka mid a alimaam cabdullahi bn wahb almisri alfaqiih tilmiidi maalikin waxaa ka mid a eh, cabdiraxmaan bn qaasim alcutaqi tilmiidi maalik waxaa ka mid a alimaam abu jacfar axmed nasr adaawudi baa ka mid a culamo badan baa sidaa ku tegay hadduuse yahay namaam iyo kee inagu aan rufyaan u naqaanay ee muslimiinta isku dirahayay macsiyo iyo xaaraan buu ku jiraa ha la waaniyo ha lala taliyo ha loo naseexeeyo ilaahayna subxaana wa tacaala waxaanu kaba inuu hadiyeeyo khayr kusoo toosiyada bilahi tawfiiq baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayr waaxsana ilaykum sheikh su-aashaani waxay leedahay sheikhow nin ayaan ku guursaday qodbasiro kadibna waan kala tagnay oo wuu i furay haddana wuxuu yidhi waa kugu noqday kadibna waxaan maqlay qodbasiradu wax jira inaysan ahayn xaaladdaa ka waran sheikhow bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi wa aalihi wasaxbi wasalam geel baa le laba jirka soo wada mar baashaasi in badan baa lasoo maray kadib baaba uun isu dacareeyey qodbasirada waa laba qaybood qayb waa mid bannaan oo culum muslimiinta inay bannaan tahay khilaaf kama qabaan laakiin waa laga wanaagsan ay yidhaahdaan midaana waxaa weeye waa inaad gabadha guursato waalidkeedii iyo weligeeda aad ka guursato laakiin aad tar hala qariyo islaan kaloo masayr badan baa igu xidhay dheh inaan wax asturtaan rabaay intay gabadha labaad ka curanayso weli iyo waalid oo gabadha meherkeeda ii qariya yacni gabadhii waalidkeedii baad ka mehersatay weligeedii baa kugu meheriyay makhraatiyaal baa jooga waa meher dhammaystiran oo loo maray waddadii sharcigu sheegay in loo maro laakiin waxaad ka tagtay in la iclaamiyo oo la baahiyo oo ummadda la dhexgeliyo la sheego mar marka haddii aan la baahinin waa nikaaxu sir waa la yidhaahdaa midka asaga waa mid bannaan culma yidhi waa karaaho laakiin asagu xaaraan ma ah waana nikax saxiixa ka kale marka khudba sira ee soomaaliya u taqaano waa midkii musiibada ahaa weligii iyo waalidkii oo jooga laga qarin jiray gabdhihii la masaafaysan jiray een waalidkeedii iyo ahalkeedii midnaba aan laga mehersanaynin ee wadaad meel mawlaca fadhiya ama meeluu maxkamad ku sheegay fadhiya ama muxuu ahaay masjid dhex fadhiya intii loo tago oo afar kurey lasoo kaxayso meerkii qab laga siin jira musiibada ahaa kaasay soomaali qudbasaro u yaqaanaan midkaa isagaa ah hadduu yahay horaanna maadan ku mehersanayn haddana kuma mehersanid marka hore oo aada wada joogteen ee uusan ku furinna maadan ku mehersanayn haddana kuma mehersanid wuxuu kugu noqdayna ma jiro sida raajixa ah maxaa yeelay nikaax aan weli lahayn ma asaxay calaa ra'yi ljumhuur nusuus cadcad baana ku timid haddii hadda aad sidaa ku wada joogtaan ood ku ubad dhasheen ood wada socotaan awlaaddii sidaa ku dhalatay nikaax baan dib ugu celin nikaax cusub baa laydinku celin lahaa oo mujadad ah awlaaddii sidaa ku dhalatayna awlaad xalaala oo nikaaxu shuba ku dhashay baanu ka soo qaadi lahay laakiin ilaahay hadduu idin kala faraq furay oo haddaad bannaan kala joogtaan wuxuu kugu noqday iyo wuxuu ku qaba midna ma jire inta horan allah kaa cafiyo haddana iska ilaada bilahi tawfiiq baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayr waaxsana ilaykum dhowr su-aalood oo iska agdhow oo isku mawduuc ah su-aasha koowaadi waxay leedahay shiikhow ma bannaan tahay gabadha muslimadda maalinta arooska in loo xiro farraati kaasoon laga wadin nikaaxii gaaladu ka wadeen ee la isaga xirayo su-aasha labaad ee la midkahi waxa weeye ma bannaan tahay waxa shaashka la macnaha taajka la yidhahdee gabdhaha maalinta arooska loo xiro midda saddexaadi waxa weeye shaash saarka maalinta toddobada haweenka iyo gabdhaha loo xiro ma bannaan tahay iyaduna sheikhanaa jasaakum allah khayr bismillaah hawla hawla aan garanhayaba ma ahee marka waxay ila tahay waxay ila qumanu baan ka sheegay insha allahu tacaala gabdhaha muslimaadka iyo raggaba waxaa waajib ku ah inaysan gaalada ku dayanin atashabuh bilkaafiraati waalkufaar aad ha la yskaga ilaaliyo dhaqamadii gaalada iyo caadaadkoodii iyo qaabdhaqankoodiibaa inoo soo dhuunta haddaynu nahay muslimiin dhex joogta gaalo ama ku dhex nool marka si aada ah ha laysu ilaaliyo nin biyo dhex socda qoyaan iskama ilaalin kari laakiin bal ha la dadaalo taasi waa mas'alo masalada soo racda faraatigaasi kulba qasadka uu leeyahay haddii gabadha muslimadda ah lagu arad ama lagu bilayo ama lagu qurxinayo oo xilligaa munaasabadda un lagu soo beegay oo caadadii gaalada iyo dhaqankooda uusan ahayn wax dhiba ma laha taajka gabdhaha muslimaadkaa ah, loo xidha maalmaha arooska ah haddaan cawra muuqanaynin wax dhiba ma laha haddaan cawra muuqanaynin oo gabadha muslimadaah rag ajaanib ah iyo haween gaala ah dhibkiinu waxa weeye gabdhaha muslimaadka unbaad u haysataan dumarka unbaad dumarkoo dhan ba isku mid baad moodaysaan rag unbaad iska ilaalisaan gabadha muslimada cawradeeda jidhkeeda timaheeda luqunteeda qoorteeda taaj waxaa jira dhar lagu hoos xidhaa sheekh cismaan oo jira inta kugu dhamaan u malaynayaa almuhim haddaan cawro uusan muujinaynin waxaa weeyaa wax dhiba ma laha hadduu cawro muujinhayana ma bannaano warkiisu waa intaa shaashkaa inoo yimid masaladii horean ku jiray aana ka bixina gabdhaha gaalada sawaaxiliga madowga hindidan islaamka ahayn iska ilaaliya ragga ajaanibtaa saad oga xijaabataan maad oga xijaabanaysaa ma bannaano gabadh muslimada haweenay gaalaa inay cawradeeda aragto waxaan wejigaa iyo labadaa cumaacumood ka ahayn looma ogola inay gaal kaa aragto hawshaa waa in la fahmo oo la ogaaday sida raajaca ah qaybta shaasaarka ah aniga waxaan u arkaa dhaqan wanaagsan inuu yahay wadaadda soomaaliyadoo diidan oo ka dagaalama waa jira ama laakiin toddobaysiga iyo sagaalaysiga iyo shaasaarka howlahaasoo dhanba waan banneeyaa oo waa caadan wanaagsan oo ilaahay lagu baryo oo munaasabad ku timaada hawl caado xun baa jirto markaad shaaska u saaraysaan baad waa la mitiriya ama waa la taakeeyaa gabadha madaxda lagu qabtaa howlaha waxay ka turjumayaan maanaan fahmin caqiide xun iyo mitirintaad mitirinaysaan gabadha madaxeeda ku goynaysaan ku mitirinaysa waxaad oga jeedaan duqayda waaweyne fadhi hadday inoo sharxaan maanta waa ficlaan lahayd laakiin hawsha ayadaa asaalatan waa cado wanaagsan waana kaalmo waana kaalin weeye laakiin dhaqankaa hoose ku hoos jira wuxuu ka turjumayo ama macnuhu xambaarsan yaha wala iima caddo bal ha layska yska ilaaliy hada bilahi towfiiq jazakum allah khayr wa ilaykum sheekh su-aashaani waxay leedahay ka waran dadka walaalaha ah oo markay dibadaha aadayaan isku qaado inay isqabaan iyo kuwa aan isqabinin ee laakiinse iyagoonan isguursanaynin maxkamadda inta la tago ama qaadi loo tago waraaq nikax la samaynhayo arrintaa shareecadu maxay ka qabtaa arrinkaasi wadaaddo adkeeyoo gaalnimo gaadhsiiyaa jira aniga anigasay ila tahay laakiin waa xaaraan iyo macsiyo lagu dhacay meher aan lagu talagelin in meher dhaba laga dhigo oo weligiisii iyo zawjkiisii iyo zawjadii iyo makhraatiyaashii aan lahayn mehernimana aan loogu talagelin meher noqon maayo cuquudda iyo mucaamalaadku niyada iyo qasadku waa muctabar dadkaani hadda meesha tegahaya ama qaadiga u tegahaya ama waanu isqabnaale been cad inay sheegahayaan hawshana aysan guur dhaba ah ooga jeedin waa og yihiin weliguna waa og yahay ninka meesha fadhiya wadaadkeli lugoyna waa og yahay kuwa la soo kaxiyey makhraati beenaadkana waa ogyihiin meesha waxa ka dhacay waa macsiyo iyo been iyo khayaano iyo waxaan jirin macsiyadaasi iyo beenta ha laga toobad keeno ha laga waantoomo ha la iska ilaaliyo laakiin meher guntame ma jiro ninkii walaashii ama hooyadii iyo habeertii ku qaaday waa xaaskaygii wadaaddo odhanaya waa gaal baa jira oo diintuba ka baxaya waa ridoobahayaa waxayna u deliishadaan xadiidkii ninkii xilligii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aayadii ama eedadii islaanu aabihii ka dhintay buu guursado aroosay nabiyulaahi maxamed baa ciidan u diray waa la soo dilay xoolihiisina waa la haniimeeyey suubanahana sidaa yeelay ninka marka hooyadii iyo maxramkiisii habaryartii gabadhu abtigo u ahaa eedadii aayadii gabadh aan gayaankii ahayn ninka ku dhoofiya ama ku qaada waa xaaskaygii wadaadda halkaa mariya laakiin anugu waxaan u arkaa inay been tahay oy xaaraan tahay oy dembi tahay laakiin weli gaalnimo gaadhsiin mayna laakiin dhaqankaa xun adduunya yaan loo gelin ilaahay dartii waxa ha looga waantoomo xaaraan iyo adduunyaha meelaha intii latagaashnimo lasoo shaqaysanayo xadhiggii ilaah iyo diinka yaan loo geynin iimaankiina ha ku tumani ilaahayna subxaana wa tacaala yaan la cadho gelinin waxaa asaga ha laga waantoomo waa xaaraana laga toobad keeno laakiin gaalnimo ma gaadhsiina sida raajacda bilahi tawfiiq baaraka allah fiikum wa ilaykum wajazaakum allah khayr sheekhanaa su-aashaani waxay leedahay dharka diricyada ama garbasaaraha ama cambuurada loo tolay calanka soomaaliya sidiisoo kale ama calankiiba ku sawiran yahay ama calamada kale ma lagu tukan karaa ma ku ansaxaysaa bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi ajmaciin astaamooyinka iyo calamadu waa shicaaraad iyo halku-dhagyo iyo astaamo waxyaabay ka turjumaan maradaani buluuga ee saddexdeeda ku sawiran tahay maryaha kale waxma dooriso laakiin maradu marada kale waxay kaga duwanaataa kolba waxay ka turjumayso midab waxaa jira wax ka turjumaya xidig waxaa jira wax ka turjumaya calanku kolba wuxuu ka turjumayo ama astaan u yahay ama magac uyaal u yahay ama cinwaan u yahay buu ku qiimaysan yahay anigu hadda dhihi maayo calanka asaga ah laguma tukan kara marada ah ama waa lagu tukan karaa laakiin waxaan leeyahay ha laga fogaado ixtiyaatan iyo tawarucan calamka asagaa ah qowmiyad soomaaliyeed buu ka turjumaa oo saddex gees ka kooban waxyaaba badan buu marka xambaarsan yahay waxyaaba xambaarsan yahy waxaa kamid ah qawmiya muwaatano waxa la yidhaahdo oo lagu bedelay diintii iyo islaamnimadii ninka aan soomaaliga ahayn waxaa lagu dhihi waxaa weeye waa ajnabi waddanka ha ka baxo muslimkuu dooni ha aado suu doonina ha wanaagsanaado midka soomaaliga ama gaalka ama fajiistaha ama calmaanigana waa muwaatin soomaali ah xaq buu u leeyahy waddanka inuu ku noolaado xilku doonina uu ka qabto macaani noocaasay calamadu ka turjumaan shicaaraad diineed bay noqdaan shicaaraad qowmiyadeed bay noqdaan shicaaraad mabaadi' bay noqdaan marka calankaa soomaaliyeed hadda asagu waa lagu tugan karaa iyo laguma tukan odhan mahaye ha laga fogaada maadaama shubahaas ay jiraan ha layska yska daayo banaankan ha laga maro ixtiyaatan wa tawarucan hada bilahi tawfiiq baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayr waaxsana ilaykum sheekh su-aashaani waxay leedahay kabaandhe ama dukumiinti ayaan ku qaatay magacayga magacaan ahayn ama magaca awoogay ama magac kale ma bannaan tahay in la iigu yeero maxay shareecadu ka qabtaa dokumentiga lagu qaadanayo magacyada aan magacyadayda ahayn bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbii ajmaciin amaa bacd asalku ma banaano ruuxa muslimka ah inuu magaciisa magacaan ahayn uu sheegto u nasab sheegto aabihii aabba aan ka ahayn u nasab sheegto awowgii awow aan ka ahayn hadday xaajo ama daraf ama daruuro timaado inaad eh, isu tiiriso magacaadii magacaan ka ahayn ama aabbaha aabba aan ka ahayn ama awoga awo aan ka ahayn adoon abtirkaadi inkiraynin oo nasabkaadi dafiraynin oon quudhsanaynin oon liidaynin middaa iyadaa dhib ma laha idan kadibku ama shayga beenta ah lixaddi daatii xaaraan oo ma ahay culumadu waxay yidhahdeen sida raajixa mafsadada kolba uu xambaarsan yahay ayaa xaaraamta ka dhigta mar hadday xaajo timid oo ruuxii magiciisa uu ku waayo kamaandhihii ama uu u soo bixi waayo ama waddankiiba uusan ku noolaan karin kamaandhala-aan magaciisa saxnaana uu ku waaya magac kale waa ku qaadan karaa waa hadduusan inkiraynin abtirkiisii iyo nasabkiisii xaggana uusan liidaynin haybtiisi iyo dhalashadiisi adaa bilahi tawfiiq baaraka allah fiikum waaxsana ilaykum sheikh su-aashaani waxay leedahay nin aan shukaan inuu shukaansado oo aan doonayo inaan isguursanno maya arki karaa anigoon xijaab qabinin bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacd su-aalihii waa hore socon jiraad maanta soo celiseen kuwa waxaan moodahayay waa hore in lagu kala baxay oo la isfahmaan moodahayay si kastaba noqotee gabadha muslimadda ah mid shukaansaday iyo mid aan shukaansaninba cawradeeda iyo jirkeeda waa inay ilaaliso iyo asturto diin iyo iimaanna ay u aragto arrintaa ayada shay waajib ah oo sida salaada iyo soomka iyo xajka u saaray inuu yahay waa inay aamanto cawradeeda waa inay xaslato ilaaliso is asturto ilaahayna subxaana wa tacaala sida ay ku raalli garayso laakiin haddii guur laga soo doono waxna waxaa weye waxa hadal ka furan yahay waxna waxaa weeye meelaha in layska gaado baqbaq iyo duleelaha layska fiiriyo laysgaado wuxuu hadal ka furan waxaa weeye gabadho hadduu wejigeed inaan arkaan rabaa ama intaa cumaa cumaha aan arkaan rabaa cukurada way bannaan tahay intaa wejiga ah ama cumaacumahaas inaan arko iyadoo hor fadhida oo weligeeda la fadhiyo oon khalwo jirin ama gabdho badan baa la fadhiya ama maxaarimteedii baa la fadhiya iyadoon keligeed ahayn oon khalwo jirin hadduu wejigeeda arko iyo gacmaheeda intaa hore ee cukurada wax dhiba ma laha haddii intaa uu ku qanci waayo xaq ooma laha inuu yidhahda xijaabka iska dhig timahda aan arkay ma tima adag baa mase waa tima jilicsan luquntaada aan arko kuwabkada aan arku xaq oo ma laha mana banaana midda ayada waxay salafku samayn jireenna ma aha mana dhicin xilliga saxaabada walaa bacdaha rasaa'il baana masalada ayadaa laga qoray abxaad baa ka jirta laakiin ninkii intaa ku qanci waayo wejiga iyo gacmaha ku qanci waaye waxaa u bannaan inuu gabadhaa gaado oo markaasi meelaha uu ka wiidaystaa u bannaan iyadoo qada karanayso jika ku jirta iyo iyadoo hawl ku jirta iyo inuu meelaha baqbaa ka fiiriyo oo isha ku xado taasi way bannaan tahay laakiin hawl isku ow yahay dharka iska dhig oo xijaabka dhig oo madaxa bannee warka wadaadda khaldami baa la yimid oo ree muxuu ah isli ahaan jira waa hawl khaldan wax qabana ma jiro laakiin haddii meelaha aduu xabaal qodahaya ama beerfalahaya ama raashin tumahaya ama canjeero dubaya daaqadda uu kaa qaawiso halkaa kaa arko kadibna uu timahaadii iyo luquntaadii iyo kubabkaadii iyo xabadkaadiiba uu arkay wax dembi a laha saxaabo badan baana sidaa sameeyey labadaa masale waa in la kala qaado laakiin gabadho ku hor fadhida eh, dharka dhig oo xijaabka dhig waa hawlaan sallahayn hada bilahi tawfiiq baarak allah fiikum wajazaakum allah khayr waaxsana ilaykum sheikh su-aashaani waxay leedahay sanka ma duran karaa oo daha ma suran karaa bism illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waaalih wasaxbihi ajmaciin culamada muslimiinta waxay ka niqaasheen gabdhuhu muslimaadka dhagadhagaha ma xidhan karaan ma duri karaan waxaana niqaashkaa ku salaysan yahay ruuxa muslimka a jidhkiisa inuu dhibo oo duleeliyo lama ogolo ilaa lixaajatin sharciya leannu xanuunkaas iyo laxawga iyo jidhka aad qayb duleelinaysad goynayso waa tasaruf iyo xadgudub aan sharcigu kuu fasixin asaalatan wixii salafka laga hayay ama muslimiintu badankood banneeyeen waa in dhagadhagahaasi la duleeliyo oo la gashado culamaa waxay leeyihin iyagoon la duleelin korka ha lagaga dhajiyo maxaaba loo duleelin jirka oo meesha loo mudi oo qodaxiyo bir loo gelin oo gabadhu maalmo meeshu boog u noqonaysa korkaaba lagaga dhajin karaa ha la suro wadaaddaa odhanaya masaladii halkaa ahayd ee dhagadhagaha ahayd haddaabaad ka gudubteen oo sanka gaadheen waa hawla iyadu meesha aan ku jirin sanka lama duran karo jidhkana lama duleelin karo wax daliilo ku yimid ma hayno waana idraar binnafsi min duuni maslaxatin raajixa oon muuqanin waxaa gabadhu ku kaaftoomaysaa silsiladaeda xidhanayso iyo dugaagadaheeda jijimaheeda iyo dhagadhagaha salafku ay samaysan jireen intaa ku kaaftoonto howlahan sanka la duranhayana asalba dhaqan gaalo weeyo gaalaa u badnayd ayagana ayaan lagu dayanin shirkan ayaan la dhibin waana foolxumo gabdhaha soomaaliya way ku foolxun sidii sac duran wax la wadi karaba ma jira hays aafayna allah bilahi tawfiiq baarak allah fiikum wajazaakum allah khayr waaxsana ilaykum meelo ka daran baa wala duraa bishimaha la durayna waa arkahaye sheekhana su-aashaani waxay leedahay dadka mujaahidiinta iyo muslimaad muslimiinta gaalada iska caabiya nacib ma la goyn karaa hadday faamilkaaga yihiin bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wa alih wasaxbi ajmaciin dadka muslimiinta ah eed aragtiyo isku haysan ama afkaar aad isku khilaafsan tihiin yaan lagu degdegin goyntooda inta la xidhiidhin karo loo naseexayn karo la soo jiidi karo loo caqliyayn karo ha loo caqliyayo hadday ka waantoomi waayaan waaga u dambaysa waa gubitaanka u dambeeya markaa waa la goyn karaa markaad goynaysana adiga shakhsiyadaadii iyo alla dartii iskaga khaldamin qolya intay ku gooyaanba kudhi alla dartii baan kuu gooyey alla dartiina ma aysan kuu goyn isku dhacaad isku dhacdeenoo shakhsiyan ah bay kuu goynhayaan marka adiga shakhsiyadaadi iyo rabitaankaadi ruuxaad u goysay iyo alla dartii iyo diintiisii iyo muslimiin difaacood ruuxaad u naxdeed ugoysa u nacdeed u goysa ha la kala qaado haddii ruuxaa naseexo iyo wax usheeg lagu kari waayo waaga dambe in la gooyaa bannaan laakiin goyntadoo markay wax tarayso asagii uu dhibsanhayo ama uu ku dhibmadanhayo ama uu ku soo noqonayo goyn aan macno lahayn oo asagana uu ka sii dari aduguna waxaadan ku yeelaynin ma fiicno goyntaadu hadday asaga wax tarayso bimacnaa uu ku qadan ama uu ku cabsan aduguna sharkiisa aad kaga badbaadi waa la goyn karaa bacda maa loo naseexeeyey waxaan loo sheegay ee la kari waaya a bilahi tawfiiq baaraka allah fiikum wajazaakum allahu khayra wa axsana ilaykum sheekh su-aashaani waxay leedahay qofka qaadka ka shaqaysta gurigiisa ma lagu noolaan karaa xoolihiisase ma la cuni karaa bismi illahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbii ajmaciin amaa bacd eh, ruuxa muslimkaa waa innaga ka soo hadalla waa in xalaasha lagu dadaalo la xalaal miirto shubahaadka iyo shahawaadkan layska ilaaliyo sida raajixana qaadku inuu xaaraan yahay baa xoog badan masale hadda ka hor aada lagu dagaalami jiray oo laysku khilaafsanaa bay ahayd laakiin bacdamaa abxaad badan soo baxday qaadku wuxuu yahay la ogaaday daraasaad la sameeyey qaadku inuusan bannaanayn baa raajixa xoolaha laga shaqaystana waa xoolo xaaraan ah qoyska noocaasee qaadka ka shaqaystana nimaysan naf u geynin ama meel kaloo qabsado waayey mooyaene axad kale lama noolaan karo raashinkoodana ma cuni karo haddii meel kaloo aadda aad weydo muslimiinku qadana aad weydo adiguna aad ka maarmi weydo intii aad ahal kale ka heli kusii noolow laakiin iska ilaali adaa bilahi tawfiiq baarak allah fiikum wajazaakum allah khayr su-aalihii waa dheeraadeen marka gebagabadoodii baan joognaa insha allahu tacaala laba saddex su-aalood baan kusoo gabagabayneynaa sheikh su-aashaani waxay leedahay su-aalo waxaa jira ku saabsan rabadaanta badan dib maa udhig anaa raba inaa ilaamiyaba sheekh su-aashaani waxay leedahay shiikhow ka waran kalarka jilcisada timaha la marsado iyo madoobeysada iyo kalarada kaleo jirka la marsado ma bannaan yihiin sida cidiyaha kuwa la marsado maxay shareecadu ka qabtaa bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacd gabadha muslimadda ah ee daawada jilcisada ee timaha jilcisa adag way marsan kartaa haddaysan cid ku khayaamaynin wadaad markaa shukaansadoo doonaya inuu guursado haddaysan ku indhasaracaadinaynin oo iyada nadaafadeeda iyo nolosheeda ay u marsanayso wax dhiba malaa sida raajax ah wadaaddo diiday baa jiroo ka dagaalamay laakiin haddaan tadliis iyo khishi iyo khayaano ku jirin wax dhiba male matalan gabadhii eh, nin xaas bayba leedahayba timaheeduna waa adag yihiin ninkeedii bay u marsanaysa waa jilcinaysaa nadaafadeedii iyo timaheeda feedhideedii iyo bay u marsanaysaa wax dhiba malaha lama qabo wax guuray markaa ka wacal qabtana ma jiro ama ahad shukaansanayo hawshaa ay ku sirayso way marsan kartaa laakiin markay tadliis iyo khayaano iyo isuqarin ay tahay markaasi ma bannaano waxaa yimid madoobaysada madoobaysadu inta badan dagaalkeedu iyo khilaafka u culus raggu khuseeyaa ragga ayuu khuseeyaa khilaafka fiqiga ee culusee ku jira timaha ee ciroobay ma la madoobayn karaa fuqahadu khilaafka u culus raggay geliyaan dumarku waa ka la difan yihiin dumarku marka haddaysan cidna ku siraynin cidna aysan ku khayaamaynin adoo waayeelow timihu ku caddaadeen baad gabadh labaatan jira iska dhigaysa oo wadaad baad indhaha marinaysaa markaasoo kale waa khayaano haddaysan tadliis iyo khayaano ahayn inay dumarku timaha ciroobay madoobayn karaan ayaa culimo badan marahayaan axaadiisuna ay khaas ku tahay ragga dumarkuna ay ka duwan yihiin wadaadaha sidaa mara laakiin si shubhada looga baxo gabdhaha muslimaadka hawshaa ka gaabsadeen amaa kalarada kale een madowga ahayn waa fasaxan yihiin ama gabadho ha casaysato ama cagaar ha marsato ama buluug iyo jaallo ha marsato kuwaasi way fasaxan yihiin waxaan tin ciro oo la madoobay aan ka ahayn khilaafka culus ee weliba dumarka u fudaynhayaana ku jira wixii marka khilaaf uu ka yimaado gabadha muslimadna inay bannaan ka marto oo iska dhowrtaa ka wanaagsan shaki iyo shubha soo gashay sidaasaan ku talin lahaa bilahi tawfiiq hawlahaas dumarkaa la weydiinaya inaga daayay halkaa u dhaafi mayne baarak allah fiikum wajazaakum allah khayr waaxsana ilaykum sheikh su-aashaani waxay leedahay salaada markii la tukanayo oo farta la taagaya ataxyaadka goormaa la taagahayaa muddo intee la-eg baase la taagayaa su-aaluhu waa bateenoo hortaa lasoo gebagabeeyo waa ega codsi eh, jawaabtuna waxaa weeye culummadu waa isku khilaafeen eh, culummadu waxay leeyihiin marka eh, tawxiidka la gaadhaa la taagahaya ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan cabdu warasuul markaad marayso ee tawxiidka aada gaadhoon baa la taagi shaaficiyadaa sidaa qaba ama laa ilaaha lagu taagi ama eh, shahaadada lagu taagay wadaadhaa sidaa qaba sida raajixa laakiin bidaayadaa lagu taagahaya ataxiyaatu markaad bilowdaad taagaysaa ataxiyaadkaad la bilaabi waadna ku dhammaa idoo taagahaya sidaasaa xoog badan maxaa yeele ficil mudaarica oo istimraariya faa'iideyn baa ku yimid in xaaladda dambe lagu qaydo ama awalka lagu qaydo ama wasadka iyo bartamaha laga dhigana daliil ma laha itlaaqaasaa lagu socon min bidaayati ataxiyaat ilaa aakhirihi farta in la taagaa sawaaba adaa bilahi towfiiq baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayr laba su-aalood oo middaan iyo mid kale ayaan kusoo gebagabaynaynaa su-aashaani waa howlihii hore oo ad lahayd dibbaa loo soo celiyey waxay leedahay shiikhow ninkaygu weysada maiga jebiyaa bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ninkaadu hadduu weysada kaa jebiya maxaad oola joogtaa waa in lais weydiiyo soo maa eh, ninkaadu hadduu ajnabi kaayo weysa kaa jabiyo inaad ka tagtayba noqonaysaa waana laisku rafaaday laba ruuxoo meel wada joogo oo ilaah yidhi subxaanahu watacala huna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna hadday weyse kala jebiyaan waa rafaad iyo baaba iyo burbur baa ka iman gabadhuna way ku rafaaday asna waa ku rafaadahaya waxaana sugan suubanuhu calayhi salaatu wasalaam isagoo weyse qaba oo masjidka u socda oo salaad u socda inuu intuu caasho dhunkado uu sii socon jiray waxaa sugan nabigoo sujuudsanoo tukanaya caaisho intay raadisa habeenimo ina nabiga lugihiisa taabatay rays magaadhada adimihiisa ay gacanta saartay nabigu salaaddii buu sii watay wa khayru lhadyi hadyu muxamadin waman iqtadaa ihtadaa nabiga in lagu daydaana wanaagsan culimo qabta waa jira shaaficiyadaa qabta a'imo kalaa qaba saxaabada qaarkood baa qaba kuwo kalaa ku diidan laakiin dhaqanka nebi maxamed baa sidaa ah sababkuna waxaa weeye gabadha muslimada ninkeedu weyse kama jebiyo adaa bilahi towfiiq baarak allah fiikum wajazaakum allah khayr waaxsan ilaykum su-aasha ugu dambaysa waxay leedahay sheekh waxaana jecelnahay dardaaran guud oo arrintii khusaysa ku saabsan inuu la socdo waxay leedahay sheekh su-aashaasi gabar baan ahay dabaal ayaan bartaa nin baana macallin oo dabaasha i bara shareecadu maxay ka qabtaa arrintaasna sheekh aada bay u badan tahay gabdhaha muslimaadka darawallay bartaan nimanbaa macallimiin u ah gaariga muddo dheer baa lala tegayaa maantao dhan waa la wada socdaa meelaha bijajkaah lagu dabaasho ama dabaalaha lagu bartana waa la tagaa ama dabaal baa loo tagaa iyadooba dabaashii gabadhii taqaan rag baana ku dabaalan oo dhinac ka gelaya marka baraagaha marka arrimahaasoo dhan maxay shareecadu ka qabtaa sheekhana jazakum allah khayr axsan ilaykum bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu ka baryaynaa ubadka iyo awlaadda inuu inoo hagaajiyo oo dhaqan wanaagsan oo ilaahay rasuulkiisa raalli gareeya uu ku toosiyo waalidiintuna xil xilbaa arrinkaa ka saareen carruurtoodu ha tarbiyeeyeen dhaqankii salafka iyo sidii wanaagsanaa loo tarbiyeeyo gabadha muslimadana ma bannaano jidhkeeda inuu taabto nin ajnabi ah ma bannaano sharciyan inuu la khalwoodo meel cidlaa uu la tago waxaan bannaanayn oon diinkeenna ku bannaanayn weeye gabadh muslimada in nin ajnabi ama gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo meel cidla ay la istaagto ma bannaan ama ay la safarto waxaan bannaanayn jidhkeeda inuu taabto nabigu wuxuu kuhi saxaabada midkiin haweenean ajnabiyada jidhkeeda inuu taabto waxaa u dhaanta musbaar labayo toban la madaxa in lagaga garaaco jidhkeedii baa taabatay gabadh ajnabiyad ah oon gayaa gayaankaa ah oon maxram kuu ahayn musbaar labayo toban la in madaxa lagaga garaaco ayaa kuu dhaanta inaad haweenay taabato dumarkuna waa lamid inama nisaau shaqaa'iqu rijaal haddii darawalma la baran ama bayloodnimo la baran ama dabaal la baran ama fardafuul la baranhayo gabadha muslimadaa dumar baa bari kara maxaarimteedii baa bari kara baahi badanoo hadda loo qabana hawshaa maba jirtaba hadday laakiin baahi timaado waa in usluubkii iyo anshaxii iyo akhlaaqdii islaamka a ah la iltisaamo oon horyaal iyo dasho ummadda u noqonno inaan inxilaal khuluqi ah iyo suluuki inagu dhaco oon gaaladii dhaqankeedii dhex boodno oon ku dayanno waa aafo gabdhaha muslimaadka iskuulaadka gaalaa la geyn baa khatar ah ilmo yar oo eh, eh, eh, dhadiga ama lab ah waxaad arkaysaa boorso wata oo iskuul gaala la geynayo basas baa isle aroorti yimaado carruurteenna guro oo iskuulaad gaala geeya mabda gaala lasoo baraa diin gaala loo soo akhriyaa taariikh baa wax looga soo sheegaa waxay islaam ku sheegeen oo khariban baa wax looga soo sheegaa oo muxaraf ah asheekh bakar abu zayd wuxuu isagu gaadhsiiyey culama macahu la socoto waxay gaadhsiiyeen waalidka ilmihiisa yar u diraya iskuulaadka gaalada ee keeni karaa in caruurtii maskaxood laga bedelo ama mabaadi lagu soo akhriyo waalidka islaan mee waa gaalay culimmadu yidhahdeen maxaa yeeley ilmihiisiba wuxuu diyaar u yahay in fitradii iyo diinkii laga bedelo mabaadi gaara lagu shubto ilmihii hadhow ilmo muslim aan ahayn uu soo baxo caruurtiina qur-aanka iyo diinka ilaahay bara iskuulaad islaam baa jiro oo muslimiintu leeyihiina kuwaa geeya gabdhihiina ilaaliya tabarujka iyo meelososocodka iyo meelaha lagu dabale beriijyaha ama badaha ama baraagyaha iyo waastooyinka ha laga ilaaliyo carruurtiina akhlaaqdooda mas-uuliyad baa idinka saaran quu anfusakum wa ahliikum naaran waquuduha annaasu waalxijaara aada carruurtaa loo ilaaliya sidaad biilkooda caafimaadkooda noloshooda oga fikirtaan akhlaaqdooda iyo diintooda iyo dhaqankooda ha looga fikiro ilahina ha laga cabsado hada bilahi tawfiiq yuusuf wuxuu leeya haweenay gaalada gabadhii muslimiadda idma bari kartaa dabaashi qadiyadda waa ka soo hadlay haddaysan cawro muuqanaynin oo gabadh asturan ay tahay sida xijaab loogu dabaalan baamaanan garanaynine way bannaan tahay bilahi towfiiq baaraka allah fiikum wajazaakum allah khayr waaxsana ilaykum waxaan leenahay waxaan soo gaarnay gabagabadii muxaadaradeennii iyo kelimadeennii qeymaha badnayd iyo su-aalaheedii ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa sheikha miisaanka xasanaadka inuu u yeelo innagana ilaahay subxaana wa tacala inagu anfaco waxaa jiray su-aalo fara badan oo ku saabsanaa dadkii rabadaantii baa soo dhowo khayrkeedii baa la filaya wax in laga sii ogaado su-aalo badan rabadaanta iyo taraawiixdii tahajud ku saabsan baa jiray su-aalaha waxaan dib ugu dhignay insha allahu tacaala xalqada tan xigi doonta oo shiikhu inoo qaban doono ee bishan shacbaan dhexdeeda noqon doonta wiigga soo socda ayaa axkaamu soomka iyo axkaamtiisa iyo tahajudka iyo taraawiixda iyo axkaamtooda iyo aadaabtooda ku saabsanaan doonta insha allah taas ayaan u dibdhigay waxaan waana lasoo iclaamin doonaa insha allahu tacaala waxaan leenahay jazaakum ullah khayr gabdhihii soo macnaha ka qayb qaatay muxaadarada iyo dumarkiiyo ka shaqaynayey waxaan leenahay jazaakum ullah khayr wa axsana ilaykum ducadiinnii mar labaad baan idinku celinahay ilaahay waa aqbalay hawshiikuna waa soo dhammaatay dumar baa dib ka yimid gabdha aan ka warqabinin jazaakum ullah khayr wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu